salaatu wasalaamu ala alhijrat ila daif idaa quraishi quraish dhibowsho lirasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shayna dhibti hada maxaluhu wamabxahuhu bacda wafaati zawji rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka zawjadiis oo sudalkeeda kabacd wa camihi wa bacda wafaati camihi cami rasuuli rasuulka adeershay oofsashidiisa kabacdi akada qurayshun quraysh mayba gudugalay tudiihiya hiya qurayshini dhibaato arasuula dhibaato sala allahu alayhi wasalam fakanuu may bahaadeena dhibowkiyo dhibaayeen kumid aha yanfuruna ini farjiyaayan ye haadeen aleyhi cala rasuuli rasuul korshiya kafarjiyaayen aturaaba ariya kafarjiyaayen wayalacuna dijiyaayen awsaakal xaywaani xaywaanka wasakshay sida mandheerto oo kale xayawaanka mandheersis oo kale iyo caleyhi cala rasuuli rasuul korshay kadijihaain fi salaati salaati rasuuli rasuulka salaadis datiye watacalaquu gobsadeena bihi birasuuli rasuulka iya gobaden maratan fi maratin tookuda wagaaluu may kagolen law lirasuuli rasuulka may ngareen antaada aladigi mihidiya turiidu antaada fadaas an tajcala ini ada weelo alaalihata ilaahiyaalka ilahanka weelo fadaas mihidiya ilaahdaas oo waaxidan haliinko e ilaahiyaalka dhon lankalinkolay haado erermihiidiya seeren fataqadama abubakrin abubakar iyo hormari wakalasahu abubakar foki hu anabiya nabiga foki minhu min quraishin aku foki waqaala abubakrin may kagolay lahum liquraish may ngara ataktuluna dilasana rajulana dilasana an yaqula kagoli daradiye rabiya ana rabigay allahu ilahi kagoli daradiye dilasana idaw quraishin lirasuuli sala allahu alayhi wasalam quraish dibawsha oo rasuulka dhibaayaan bacda wafaati zawji rasuuli rasuulka zawjadiis khadiijata binta khuwaylid marki la oofsadi kadib wa camihi wa bacda wafaati cami cami rasuuli rasuulka adeershay oofsashadiis kabacdi akhadat qurayshan quraysh may gudgalay tu'dii hiya quraysh ini dhibaas rasuula rasuulka farasaaras oo dhib si toos en farasaaras dhibaas dhibow ku badnaayay may kumid aha fakaanu may haadeen quraysh yansuruna kuwa farjiya ahaaden aleyh cala rasuuli rasuulka korshay kafarjihaayen aturaaba ariya kafarjihaayen wayadacuna dijiyaayan awsaakal xaywaani xaywaan wasakyaalshiya dijiyaayan aleyh ala rasuuli rasuul korshayka dijiyaayan fi salaati salaati rasuuli rasuulka salaadiisa soo salaadka jar yamin dheer inti goortu goorta kusaarayen saasa dhibkaasan jeysadaayen watacalaqu katacalugana goboden bi birasuul iya goboden quraish maratan fi maratin tookadoo rasuulka goboden waqaaluu marki goboden ameereen marjiyeen lah linabiy ngaren anta anta aladigi mihidiya aliflsifa macduufe antaada ladigimihidi turiid antaada fadaas an tajcala inaad weelo alaalihata ilaahiyaalki badanaayenba ilaahanka weela mihidi adoona fadahay ilaahgaasoo waaxidan halinko e kan fadaw ad mihidiaseeren fataqadama abubakrin abubakara marki oo la merjiyey rasuulka e la merjiye abubakaran hormari ay wakalasahu abubakar fokiyayu arasuula fokiyey minhum min qurayshin quraysha ku foki waqaala abubakrin lahum ligurayshmangare ataktuluna dilaasana rajula dilaasana an yaqula inika gool daraadeed liajli an yaqula liajli gawlihi gawli rajuli rajulka goolshay dardisa dilaasana rabbiya ana rabigay allahu ilahay waay ka gooli bese yan dilaasana eri sidiya kufokya sinatun hadiya sila maada camilat quraysh quraysh may suubidi bacda maca nabiy nabag maashay may ka suubidi bacda wafaati zawji wa camihi bacda wafaati zawji rasuuli wa camihi akada qurayshan tudiri rasuula sala allahu alayhi wasalam limaada kanuu yuduunahu may ka dhibaayan fakanuu yanfuruna calayhi turaaba wayalacuuna awsaak alxaywaani calayhi fi salaatihi maada qaaluu lahu may ngarag lama tacalaquu bihi qaaluu lahu lama tacalaquu anta aladi turiidu an tajcala alaalihata ilaha waaxida man khalasahu minhm abu bakrin alkhulaasa ishtadda idaa qurayshin quraysh dhibsho iyo dorsadi linabiyi dhibaayan sala allahu alayhi wasalam bacda wafaati zawji zawji rasuuli rasuulka zawjidiisi wa wa bacda wafaati camihi adeershay abu alib oo sajidska bacd hataa hamo ilaa kuhimiyan ya dhibka zaaidka dhikan bigatli gatli nabi nabo dilshay kuhimiyan alhijratu hijroodo ilaa daaif marki rasuulka maka sadalanka dhibay qoomshay sadan dhiben yama iska daya ini baxsado daaif heshe n baxsado hadii meelo gargaar ku helaw diinta lang lagobado meelo ku helaw alhijratu hijroodo ilaa daaif daaif lang hijroodi hada maxaluhu wamabxasuhu lama ra-a rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki aragay isyanata qurayshin quraysh daraawawkeeda bi birasuuli rasuulkana iyo seeno daraawsanyin marki arage yahaajara nabiy nabog hijroodi fi sanati sanadii alcashirati tumanaad oo caamul yani caamulxusni sanadkii leraay ila daif daif yan hijroodi maca zayd bni xarisa mawlaaho adoonkiis la hadi garay surooya zayd bin xarisa macashe hijroodi watawajaha nabiy nabog injihasida ilaa takiifin qabiilka takiif leraay daif degaayeen anjihasidi وadalb النabiy nabog kadalbaday minhu min sakifin qabiilka sakifa kudalbadi nusrat nusrat الnabi nabag an gargaaroshi calaa qawmi qoomi nabi nabag qoomshalin ku gargaaraw taasa kudalbadi faraduu radiyen aleyh ala nabiy nabag korshe karadiyen raddan radiyo qabiixan foolhon waamaruu amreeno sufahaahum sufahaaa quraish quraish waxmagaradkoodi yaalsuugiyaalkoodii amareeno wacabiidahum adoomankoodii amareen yasubuna haal aayayan hu nabiya aayayan waramow tuurena hu nabiya bilxijaarati shiidyaaliya katuureen hadhegxeeyeen hataa saalan hataa saala inti ku socdo addamu dhiig ku socdo min caraaqibi rijlayhi rijlay nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka nabi islugaad yani waa kay irbiyaalsho inti dhiig ku socdo dhiig kugolgol wa kana zayd bnu xaarisa zayd bnu xaarisa may hada yamnacu huwa zaydini manciya canhu can irasuuli rasuulka heshe kumanciyaayo alaxjaara shiidolakatuura imisnikaay kumanciyaayo hataa usiiba huwa zayd ilaa la asiibo bijiraaxaatin dhaawacyaalo la asiiba fi rasi rasi zed zed madishay dhaawacyaalo badan lanjeysan lama ra'a rasuul sala lahu alayh wasal falama lam yanal falama lam yanal marki ndeerne huwa rasuulka ndeerne minhu min qurayshin qurayshishe nkudeerne khayran habiyaraate wal yar kheer usan ku alne nkudeerna yarajaca nabiy nabag nagdi ilaa makata makihan nagdi bacda an makata nabiy nabag markina gaaday baynahum bayna sakiif sakiif dhahdiyo markina gaadi bacdishay shaaran halbil haroogi lamaa ra-a rasuulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki aragi istihanata qurayshin qoomshay oo quraysh eh ihaanaysadokooda bi birasuul ihaanaysadahayan dhib injeysadahayan marki aragi oo adeerka difaacay i zawjadii difaaca sima geeriyoodeen markaasa haajara nabi nabaga hijroodi meelin mafoogo yaalo qurayshti foolan katay koo isugu e tabay tari e kubaxsoy haajara nabi nabaga bahi hijroodi min maka ku hijroodi ilaa daifan hijroodi fi sanati sanadii alcaashirati tumanaad sanadki hadda oo caamulxusni laraya usi ay la bahay maca zayd bni xaarisa zayd bin xaarisa macashaya lahijroodi mawlaahu a adoonkiisu la ada jaray roya zayd bin muhamed hata mid laada jaray oo nugshay midkuaaladi hata yani zaydkaas macashaya labahay adoonshay e oo usuhuroy watawajaha nabiy nabag injihaysad ilaa takiifin ilaa ab ilaa qabiiladii takiif leeraya injihaysadi oo daif degnayti marki meeliseediya lama oday oo baaibto yani tagiibto kumaayana farminandirsadi yani waa kay lama qof ahaayen isla dhalbena hukumaayeen maerayhindi yani gargaarasin kufade qoomkay sada dhibaatadana injiyaysaden diintan ilagobataan o in gargaartan afadeed dalaba nabiy wadalaba nabiy nabo dalbaday minhu min takiifin gabiilka takiif dheeraay odayaalsho ku dalbaday nusrata nusrata nabiy nabo anhiiliyawshay calaa qawmihi qawmi nabiy nabo qoomshaylan kuhiili qoomkay ha idileen dhibaatay injiyaysadeenna diintin hal dintin halilagalan gobodoon qoomki halinkuheliyo edi faraduni minki takiibti taladeena radiyeena aleyhi cala rasuli rasuul korsheeka radiyen raddan radiyo oo gabiixan hon jawaab hon siyan wa jawaab celin oo edun eh, eh, hon siyan faraduu radiyeena aleyhi ala rasuul iyo radiyen raddan radiyo yani jawaaban jawaab jawaabkaas oo gabiixan foolhon an jawaabin wa faraduu manaa faajaabu oo kalen an jawaabin rasuul korshee jawaabin kin gargaaran arafadan fadan makin gargaaran ore dhibaato badan aan jeesadin weliba taas bes e miskadenye ini oo jawaab siyang ma makin gargaaran erang layma eh. e weliba dhibaato kalenka daran waamaru amren reer sakif sufahaahum sufahaaa sakif sakif iyaal suugayaalsho ama wax magaradkoodi iyo amren nimankoo shehlay leeraayo iyaal iyo saas oo kale ho yani walmagardadowal ah, iyaal suugyaale eh. hana saaka daren oo lankiyo laaka diroba bes lanka dilahodeer bese eh. walba ning abu welana naxariisan laha ina walyarankadawaayan waamaru amareyni sufahaahum maangaabiyaalkood mismae naxariislaawiyaalkoodi miswaxmagaradkoodi iyo amren safiyiintooda dabaalyaalshoo amren wacabidahum adoomankood iyo amren yasubuna haal aayayan kuwa nabiya nabag aayayan magaaladii don shiida laankubiha shiidayo akiyaalanjile oo kaleaka waalen waramaw hatuuren huwa nabiya nabag iya katoogden bilxijaarati shiidiyaaliya katuuren waa shiiday katuuren weliba gaar ahaan may kutuurayan boobkan hoostan eho yani Eh, irbo eh, irbo eh, milo oo oh, lafa kuskuuska hanun lakuxanuna oh, mila shidku dhawaayen hadii oo oh, usu yani waa ka eedan xanuujiyaano usuka dheedon kiyaayen hadin mila kutumaayan lai mana bognaa kutumawna lai yani hataa saala inti ku socdo addamu dhiig inti ku socdo waramowhu bilxijaarati hataa saala naclaahu bidimaai hataa saala bidimaai naclaahu tilaray yani ilaa hataa yani waa ka masalan lugaashi ku dhiigan dhiiga kugolgolownadan xataa saala damu dhiig inti kugolgolo min caraaqibi rijlayhi rijlay nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka lamis dugaas yani iribya ahay iribyaalkood inti dhiig kugolgolo oo yani dhiig ku dareersado dhibaatadaasan jaysaden magaaladi kuburiyan wa wa kana zayd bnu xaarisa zayd bnu xaarisa aw mawlaahu nabalkii hurooya ye may haaday saxaabigaas yamnacu huwa zaydkii reeba wahaadi canhu an nabiy nabag heshe kureebay alaxjaar shiidiyaalo kureebay shiis rasuulka langemusinistikaay adlay magodhimoy adlay dhibti ka deeraw deeraw so rasuulka difaacaw asxaabu rasuul saasa rasuulka difaacayen wala yo difaacayan rasuulki diintu sumbaarsanyi usmay welay rasuulka sala allahu alayhi wasalam dacwadii diinta dhong ahumbaarsanyi shaksa dhimadi managada hadi la dilo bal diinti dhon ba yani nolol duug nagadaas kolka wala yo difaacayen saasu diinti dhong qofko oo shakti aho eh zayd bin xaarisa hadii usa dhimado us ofka dhimid la laakin rasuulka hadi dhimid sala lahu alay salam dacwadii diinti onga dhimadaas saas daraadi indifaacayeen mana kolka difaaci rasuulka la difaacayay oo asxaabu rasuul naftiho ka difaacayeen shid rasuulka langemi irsi on dhikaayano madasho on dhikaayano saas diinta dhimadayeen diintiyadaha adi rasuulka sidilaka difaaco baahni diintiya difaacan baahan mana lijeedada saasu masalan asxaabu rasuul taarikh walaa ladhugunsaasaas kolka diintiya saas difaacan baahan nafta ka difaacda dhiiga ka difaacda saasalan ba ahay wa kana zayd bin xarisa yamnacu huwa zayd reebay canhu can irasuli rasulka heshiye ku reebay alaxjaara shiidyaaliya ku reebay shiidki rasulka langen usunisdika mana hataa usiiba huwa zayd ilaa la bijaraaxaatin dhaawacyaalo la asiiba ra'sihi saasi zayd zayd madishay dhaawacyaalo la asiib shiidki rasulka langima usinisdika madishay dhon bashbash nagado dhiigshay ugulaw nagado faataahu jibriilu marki rasulka dhibkaas laanjeysidi murgoysanyi ya yani safir sama koy samedi safirte danjirigi samedi an koy fata huwa nabiy ma in koyay jibriil jibriil diri yani waqala may ka golay jibriil lahu lirasul may ngaray ina allaha tacaala ilaahey amara huwa ilaahay may amray ni may amray an udiica ana ini an caddiyo kaada ka caddi fi qawmi ka tolkaki caddi limaadi daraadeeda sanaacuya suubiyan humaada sameeyeen macaka ada macaga sameeyeen faqaala mahay saas way tolkaa yani jibril tolkaa baabii kor halbuuro baatamay la jaray malakuljibaala la jaray macnaha wasaala malakuljibaali yani waa kay malakuljibaala suaali mikaila la jaray jibril i mikail ankoya sad riwaayaat dhigaayan markaasa lankankan ay mikailo buurodon lanki hukumaayay roobka hukumaayay saasew kalkun oomka hati sadakin galeen lamadan buurod oo maka dhiniyaalsha kiyaalan oo dadheen yatoodi laaqaaday korna ku saare lei goomkasada kindhibe yani wa kay goomkasada ma kindhibne wadankii ma koobin mireerka dhalate kabaarbaarki ma koobine a buurto laaqaade fasax laylakoofade lei rasuul ala fasax laylakoofade ooba fasaxda buurto laaqaade korala ku saare taasa yani wa kay idinku dalbaden markaasa rasuulka sala lahu alayhi wasalam naxriis badanaaye mahayna manaha yani habaar badan naba habaar badan mahayn ambiyada sunadii o mayb waa ma habaar badnaayn hadi dhibkasalinjes dulgaada garsidaayn qaala nabiy nahu may ka golay allahuma ya allahu alahayow ahdi qawmi qoomka ilah hanuuniyel may wali fa inahum qoomka laa yaclamuuna ma og xaqiiqata amri amarkay dhaftis ma ogaari macnaha lo amarkay ogaado faden xaqiiqan ogaado faden sami in kala fadna ilahu ha hanuuniyel yani fa inii insara fa inii arju an yukrij allahu min aslaabihim ay man yatawalaa eri macnaha yani may may rajeeyay eray dhabarsho ini awlaadfayl ilaahay kubi rajeeya eri macnaha awteed disr indhibahayaan awte owlaatalan owlaadata muslimiin nagdaan dintan gargaaran fadahay rasuulka sala allahu alayه wasalam kolka sidiyana nagati mana fa inii arju an yukrij allahu min aslaabihim man yatawallah yani dhabarsho ilaahay nay fada ini dadfayla kubi waana sidiya nagati mana yani lo ah, yani markaas lahelaaga faday lahelaaga fadi dad badan oo hada yani dinti marki dan korweelenga baabaalaayan awteed badimlakelaag mawaline kalkun rasuulka mer in qoomkay melalaagayo ilaah qoomkay hanuniyari makwar dhaban xaqiiqaden ogaan maahin islamin kala fadne allahuma naxriis badan wa ah. markaas kaka magaayo wa faqaala jibriil jibriil may ka goolay lahu linabi naxariis yani rasuulka naxariistis meel deersiyo yani markaasa lay allahuma hadi lay qoomka helaagdoy lay allahuma ya allah waleyo aati hanuni qomi qoomka hela yani hanuni may wali fa inahum ina qomi qoomkay laa yaclamuna maoga xaqiiqata amri wa amarkay dhabtis maog maahin islamin kala fadne ilah hukoomka inhilaagdo hanunilayseen naxariisi samel rasuulka sala lahu alay slam miila deeltay faqaala jibril jibriil may kagoolay lah linabi may kagoolay sabaka man alla iyo run sheegi samaaka kimagaaway ara-uf araim ari mana ra-uf raim ilahagi kimagaawiya run sheegi naxariista fiiri hada goomki osudan kin galeen dhibaatadan kinjeysden hadan ilahu hanuni iskulata indo ayahaysamanti habaara fadid ilahagi kimagaaway ra rauufkii naxariis badnaay arraimki naxariis badnaay kimagaawi ilahagaasa run sheegen faqala jibril law linabiy may ngaray sadaka may run sheegay man macbud iyo run sheegi alla iyo run sheegi sama huwa manka magaaway kaad muxamadow ki magaawe araufa ki naxariis badnaay arraxima ki naxariis badnaay ki magaaw iya run sheegi sa yani waa kay kagooli falama lam yanal huwa rasuulka marki indeerne minhum min quraishin quraisheshe maya minhum min sakifin ku deerne khayran habyaraate walyar kheere sidis fadaay gargaarki deerniye rajaca nabiyo nabaga nagdi sala allahu alayhi wasalam ilaa makata makiyan isku nagdi meri koley shalay leh kubahay meelsilawelawma le hadduna tawkiisheen isku nagdi oo dhibaatadii shalan kubahay weli haysad bacda an makata nabiyu nabag markina gaadi bacdishe baynahum bayna sakiif sakiif qabiilki leraitaadio na gaadi bacdishe shaaran bib na gaadi bacdishe markaasa nagdi macnaha walama kana nabiyu nabag marki nagdaay marki haaday binaklata makaanko nakle leraw marki sahaabi ye faa yani wa kay mawdicun mawdicu qurbi daaif waay daaif meelin dhow aha markii meelahaadi iyo wafada ma inkooyana caleyhi ala rasuuli rasuulka korshay ma inxaadireena nafarun nafar iya inxaadiren nafarkaas min aljini jini kumide yastamicuuna hal nafarkaas dugunsadaayan alqur'aana qur'aanka dhugunsadaayan yastamicuna waay meeliyada dugunsadaayan alqur'aana qur'aan dugunsadaayan wahum nafarka yo miman iyo kumid haadeen yantasibuna an abtirsadaayeen ilaa muusa salawaatu llahi wasalaamu caleyh nabilaahi muuse diintis haysaden jinua jin oo diintina muuse tawreed haysadan ahaayon falama samicuu jinigiyon dad muminiina kajare dad gaaleena kajare ha falama samicuu marki dheegeen hu alqur'aana qur'aanki dheegeen qur'aanki rasuulka akriyaay dheegeena ansitu an dhigraariyen lah lilqur'aani qur'aanki an dhigraariyen warajacuu marki demba nagadeen ilaa qawmihim qawmiljini jinigi tolshoan nagaden oo jinigi kale e mundiriina haalintigaayaan waablaguu deersiyen jinigi jinhaninkafay lahayo no saxaabiya rasuulka lakulmay oo qur-aanka dhugunsadeen waablagu deersiyen yani wa kay hum oom kisho oo jinig kalahaayen adeersiyen khabara rasuuli rasuulka warshee deersiyen lanka oo din akriya din wed ya arag miyarena sheegen waqad gasa allahu tacaala ilahi ya gisay is qisasahum waqad gasa allahu ilahi ya qisahum qisadood iyo ilahay gisay qisada oo jinigaas qisadiyo fi suurat ljini suuradan suurat ljini leraw qisasahum yafay lahaytay waqad gasa allahu ilahay ya giseye gisiyaalshoa gisey yani fi suurat ljini yaka gisey yani kul uuxiya ilaya anahu stamca nafaru min aljini faqaluu ina samicna qur'aana cajaba ila akiri qur'aan suuradaas sitoosen kusheeko ilahay kalka yani wa kisaas wa asilatun hadihi asila mata haajara nabiy nabag ama hijroodi sala allahu alayh wasalam ila daif amen hijroodi lama ra'a rasulu sala allahu alayh wasalam sihanata quraishin bi haajara fi sanat alcaashira ila daif yani man haajara macahu zayd bnu xarisa ilaa man tawajaha unta anjihaysri ilaa takiifin takiif iyo watawajaha ilaa takiifin anjihaysri hal ajaabu ajiibena dalabahu bal raduu raddan qabiixan ajiiban isku dhaafo radohon iyo ang radiyen jawaabunga asiyen man kana yudaaficu ay difaacay man ay kana huwa man kaadi yudaaficu canhu can rasuuli rasuulka ay difaacay yani daafacahu zayd bnu xarisa mawlaahu zayd bnu xarisa mawlaahu e ya difaacay wa ha yani kam muddatu iqaamatihi nabad nagaashidiis muddadeeda megahaati baynahum bayna kadif yani waa kay shahran ma aqaama nabiyu makasa nabiyu baynahum shahran iyo nagaadi alkhulaasa lama istada aladaa dhibki marki dorsadiya haajara nabiy nabag hijroodi sala allahu alayhi wasalam ila daif daif yan hijroodi huwa rasuulka iwa zayd bnu xarisa iya hijroodeen wacarala nabiy nabag nabag amarsin bandhiki calaa hakiifin qabiilkii hakiif leraay faraduu radiyen caleyh ala rasuul ya radiyen radan radigaaso qabiixan foolon waado dhiben arasuula dhiben wakana zaydun zayd may haade yadfac huwa zayd ini difaaca ahaadi canhu can irasuuli rasuulka difaacay alada dhibkood shiidka lahadgima kudifaacay wa israahu marki rasuulka la dhibay sala allahu alayhi wasalam dhilku dhulku dhibaatada nanjefri tumusina tuma iko ama tuma ilama binood tuma ilama sina oo kale ye wa yani ya qawmi qulu laa ilaha ila allahu tuflixu lahay koomka o laa ilaha ila allahu bes eladhaha liba lahay marki intaas dhibaatelanjeysaday meelinka damboytisanadki tumunaad koolba dhibka e dandarsaday iyo kalku allah subxaanahu watacaala dacwadina tumi koobsana fidiyahay rasuulka iyo alna dadna raheeno dadna dhibaatada injeysadahayaan markaasa malera dhulka disa dhiba daaifan bahay daaifkiisu gargaarhak waayay dhibaato miilkas miilfadheeda rasuulka waayfumi iyo kalkun samidilanka weeri alla subxaana watacaala oo hobtum hadirsaday rasuulka waadiri ya dhulkahoo dhibaatadaasa kinjeysiri unika ogola leasamidalambelmi mana walilhasi oo abaalgudeno may nagatay shanta salaadood iyo iya nagdangusi umudidlhasi israa israa nabiy nabaga dheelmiyowshay sala allahu alayhi wasalam wa micraajuhu micraaj nabiy nabaga korowshay isra iyo micraaj lamishal iyin israg may guaha dhulka datisla tan ilahay ba quraan sheeki sheegay isrig subxaana aladi asra bicabdihi layla min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa anta dhatan lay dhulka layhay kitaas min almasjid alxaram alakuwadi maki lakuwadi ilaa masjid alaqsa waa lan dheelmi taas isri leere mana micraaj namay buaha curuuj koro waay mana min bayt almaqdis ilaa sabci samaawaat ila sidrat lmuntaha ila xaytu sha allah layla lan dheelmi mana isla lay isla dhaksa hamiinko bes yani samedin todobada samaawaad samedin i samedin dafia shan boqol sana law socde samadaas kale taas dhulkun lakutab ilaa samedi lakudiraw shan boqol sana law socde taas kale shan boqol sana taas todob meelood min shan boqol eh sidratlmuntaha meel ilaahay ogiyo welib ilaa xaytu sha allahu rasuulka aminimadaasn dheelni awood ilaahay kaamilnimadiis yani isdharsay lasaasan dheelni kolkan kowta sunta lakudheelni baytulmaqdis halakudheelni inta lan yani shama langwedi oo yani may makilakuwedi inta langwedi baytulmaqdis naftiyo maylinsha socday hal bila lan socde makiyo nayo baytulmaqdis sham hal bila lan socdaay isfahminnama lay meelana lajey haddana meelalaku dhoofi todobada samaawaad lasii dhaafsi isa shan boqol fikasana zareeraw haddana lasii gudbiyey sidratlmuntaha lijey ilaa xaytu sha allahu meel ilahay ogi lijey mana isfahminnama la ilahay awoodis kaamilnimadii haddana isfahminnimadi yahanagadi gololisa yani waa kaman kabariyay bisan kabari mana salaada marki waa kabariyayna gureysha yani melisalishoteeda hinanoku wali dheelmiyer si beniyengahayki manaha subanshanakusugu gaabinya maku horta isku dhaaf baytulmaqdis akataane halbila lam socdaaye maku simadi todaba sime isku dhaaf baytulmaqdis baan seeneeren mana halbil melam socdaa okunaseedasaanakunagdaase haye una baytulmaqdis hada kahor seeti maku heshini oobrongatannin tilmaanti eraangasadan dedi mana weli ban si tilmaamay ilaahiy hortisan dhiki baytulmaqdis hortislan dhiki araga fiiriya mana inta la mare inta la mare inta la mare lay mana israa israa nabiy nabag dheelmiyoshay sala allahu alayhi wasalam min makata laku dheelmi ilaa bayt lmaqdis lan dheelmi wa micraaju micraaj nabiy nabag koraw shay min bayt lmaqdis ku kori ilaa sidrat lmuntaha ilaa sidrat lmuntaha ila xaytu insha allahu n hada maxaluhu wamabxasuhu fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii tumi koowaad cala lkhilaaf weliba khilaafna jare tumi koo hayti tumi lami hayti wala khilaafe laakin adi shee tumi kooa ni sheegahay fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii tumi koowaad ya allahu tacaala ilaahay karaamay huwa rasuula rasuulka karaamay sala allahu alayhi wasalam bilsraa dheelmiyow walmicraaji korsiyow iya ka karaamay lamadaba yani kolka usinasheeno doone hay fi sanati alxaadiyata cashar sanadkii tumi koowaad ya akram allahu tacaala ilahay karaamay anabiya karaamay bilsraa dheermiyow i walmicraaji koriyow iyo kidham karaamay falsraa isro maybua huwa isre tawajuhu nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabag jihaysadow shay waayo ahay laylan fi laylin hamin jihaysaday min almasjid alxaraami ku jihaysaday ila almasjid alaqsa masjid alaqsa an jihaysadi waayo taasa isre lere falisra isramayba huwa isre tawajuh nabi nabag jihaysado shey sala allahu alay wasalam laylan fi laylin hamin jihaysaday min almasjid alxaraami naku jihaysadi ila almasjid alaqsa masaajidki fogaay makaoblanfili kafogaay jihaysadi kaasa isre lere walmicraaju micraajna maybwa huwa micraaj sucuuduhu sucuud nabiyi sala allahu alayh wasalam rasulka korow shay waay ila alcaalami caalamki inkori caalamki alculwiyi sareen lagnisbay caalam sufli iyo caalam lculuwiya lere caalam sufli mayba dhulkan wali ka nool caalamka oo hoosdan iw caalam lculuwina mayb waa samido wali ka nool oo ilahay la ogi tiradiyo yani intaasu masalam kolkan yani walmicraajo micraaj mayb wa huwa micraaj sucuudhu sucuud nabiyi nabo koroshay sala allahu alayhi wasalam ila alcaalami caalam ankori caalam may lere masi wala ilahay wala kori caalamkana laminkismi caalam sufli iyo caalam lculuwi caalam sufli waa kutabay inten bay ila alcaalami caalaman kori caalamki alculuwi kareen magnisbay simido wali kasugnaadeen wa fihi fi lmicraaji micraajkas dhatis yafurilat salawaat lkamsu shanta salaadood laha fard weli bigayri waasibatin baynahu wa bayna allahi tacaala igo dhatiyo walbanka jarn oo cibaadada kale oo sida soonka iyo zakada oo kale iyo xajka oo kale iyo cibaadaadkaas kala dhulkala kafarl weli laakin shanta salaadood min fawqi sabci samaawaat ila kafarl weli manaa kusi ilaahay shay igo walbanka dhahaiyonka jarn inta kali malakul jibrila waase dhahay soon ha soomay sadaal weeloy malakul jibrila ilandiray zikr sadalan dhiiboy zikal dhiiboy malakul jibrila xajkaalajiyoy malakul jibrila waajibaat lan dhiibay laakin shanta salaadood qiimadaas kuwiinta macnaha alla subxaana watacaala i rasuulsha dadkio lamba makajarn ilahay han dhiibi hadi ahan ansi umudashantaa salaad konton salaadoda hordhaan haaye iya lakafaral weelyeleri marki dem wali nagdo nagdo bi shan alahakuweeli mana shan o kontonki ajarsano lahelo alahankuweeli wa fihi fi lmicraaji dheelmiyowkan datis ya salawaatu salaadog ila farlweeli alkamsu shantahaaye wa fi sabixati laylat lsra dheelmiyowka hamiinkeedi hamiinkaas subaxdiye yacalama jibriil jibriil bari hu anabiya nabag iya bari asalaata salaada iyo qaabki lantukadaw lan daahirkaadaw wa ogaata ogaata salaad salaada ogaatiya iya bari wa yani fi sanat alxaadiyata cashar akram allahu taala hu anabiya bilisraa dheelmiyowka karaamay walmicraaji korsiyowka karaamay falisraa israna wahu isra tawajh nabiy naba jihaysadoshay sala allahu alayh wasalam laylan fi laylin hamin jihaysidi min almasjid alxaraam kujihaysidi ila almasjid alaqsa walmicraaji koriyowna maybua huwa micraajka sacuud sacuud nabi naba korowshay sala allahu alayhi wasalam ila alcaalami caalamkin kori caalamki alculuwiyi sareen langlaslen wa fihi fi lmicraaji afurilat salawaatu salaadooyinki alhamsu shantahin afarweli asalaatu silatun bayna alcabdi wa rabbii sanleelaw mana salaado maybua hariiri waay adoonkii rabi shay oo hariiran datiyo walmakijar fa inahu yunaaji rabahu waay ofko marba salaado surmo allahu akbar er sabisheli sheekoysadahay iyaaka ilaahu adi nacbuduka caabudan wa iyaaka ilaahu adi nastaciinu koo kaalma dalabaan ilaahu nahanuni wadada toosa nihanuni haanihumaayeen wadadiyo ilaahu ma eh wadadii faylahayte dadkiba faylahaayen wadadiyo nihanuni sali la lisheekodahay gofta mana kolka yani reesaaso saasa salaado fal badanta yani bacda tawxiid maynka fal badana arkaan lkamsa shanta tir islam bada bacda twxiid nan kafal badan salaadan kafal badan salaadasoyna melaga kafarlwelima dhulkun hatamal kafarlwen giimadiyalanta ed adoonka hadii marba salaadsurumo rabisheli sheekodetan rasuulka neriy sala allahu alayh wasalam oo rabishay may haaday ofka tukudaha iyo kiblada lamnatiyo ahaaday rabishela sheekodaha wa fi sabixati kolku manaha micraajkaasoy yadaka khilaafi rasuulka koraw sheey waa laii korawkaas madaatidii sa koray ama ruux shee kory taasa laska khilaafsanyi waktulifa waliskilaafi fihi fi lmicraaji koryowka yad iska khilaafi akaana lmicraaji koryowka haaday biljismi jismi haaday oo rasuulka daatiris bala dheermiyey iwa ruuxi ruux iya haaday jismisha i ruux shaya haaday am biruuxi fakad ama ruux shaylay haaday hilimahan lay aha iso iti isku jiifo siriti jiifilay yani ruux shay lakorweelay taasana iska khilaafi fa jumhuuru ahli sunna ahlu sunna jumhuurtoodi cala anahu ana almicraaja micraaj inihaadiyu bihima biljismi wاlruuxi macan inihaadiyo jismi shay ruux shay la dheelmi oosuma jumhuur lculamaa ka tabaayan jumhuur ahlisuna saaso laakin khilaaf isku jar sida aisha oo kale rasuulka sala allahu alayh wasalam ta zawjadii saaytay idiya markaas ata rasuulka la dheelmiyaa jiift roogday maylata ama caisato caaisha wa mucaawiyatu mucaawiyatu nabi sufyaan walxasan lbasriyo fainahum lama saxaabi ee lanku taabici ee may layin fainahum yaquluna biruuxi faqad rasuulka ruux shay layla deelmisa layin manaa khilaafkaas laakin walku badanyi jumhuur lculamaa aayadana jumhuurtaan kaalmayaas ilahay meeri subxaana aladi asra bicabdi yeer ilahay odoonshay bicabdi odoonshay dhelmi biruuxi meern ilahay bicabdi yeeri mana kolkan taasa hoog badan ah ciise goolsha iyo mucaawiya goolsha xasan walku hoog badan yalilay jumhuur lculamaa asxaabta taabiciinta kuli jumhuur saban badanyin ini rasuulka yaqdatan ini ladeelmiyo yaqdatan isoo jeeda jismishay ruuxshay ladeelmiyo mahilima mahaylo aisha lima haytelata mana yani imaam ahi sheekho leeraay masalam sheekh suufi leeraay la nacrisa culmadii oo yani diintaa deerdiiyano soomaaliya deerdiiyan kumid hay yani meeri jiray leeraay masalam wamaa bintu saaxibihi aclama min alxabri yani wamaa bintu saaxibihi aclama ladayna min alxabri idgobila saasera wamaa bintu saaxibihi aclama ladayna min alxabri idgobila sera yani wamaa bintu saaxibihi saaxibi nabiy nabaga saaxibsi abubakar e ariti saaxiishe aclamati cilmi badan maxaan min alxabri caalimki ibnu cabaas ku cilmi badan maxaan id qobila lamadi adi lisgaabiliyo saasera mana cabdullaahi ibnu cabaas iyo caiisha adi lisgaabili ibnu cabaas makufal badan maku cilmi badan caiisha aisi wal ogi dad badan ma migl saxaabte ku cilmi badan hayte aisata ed yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam ti dardaarmaayay yani yani wa kay hintan cilmiganasiyay kugaada diintay kugaadaeryahay manaa aisha yo saasatana lagaba manaha yani ibnu cabaas ma ku cilmi badan kolka ibnu cabaas iyonayaw ay masidan badyiin may gabaana ini rasuulka yakdatan la deelmiyey jeedow la deelmiyey biruuxi wajasadi la deelmiyey baynamaa caishi dad yarra jiraan iyoona layin ruux shaylaladihelmileyin mana khilaaf saasan jar laakin sida hoog badan may bua biruuxihi wa jasadi rasulka niladihelmi fajumhuuru ahlisuna ahlisuna jumhuurtoodi cala anahu ana almicraaja bihima biljismi wa ruuxi macan haliin ama cishatu wa mucaawiya walxasanu fainahum xasan albasri wa yaquluna mayrana biruuxi layladihelmi faqad bis khilaafkaas wasku jar mana wa fi sabixati laylat lisra layladii rasuulka la dheelmiyaay subaxdiye yacalama jibriil alayhi salaam may baray anabiya nabagya bari asalaata salaadiya bari waawqaata awqaata salaadi salaada waktiyaalsee bari taasu nay laka ogaaday shayga marki lasuubiya cala alcilmi ini laabudaya marka salaada tukadaas cilmi labahanyi rasuulka sala allahu alayh wasalam hamin hoob lahadeelmi salaadi lakafar weli salaaso hormakatukun may wali cilmi labahanyi si darka ladahiliya lisbar jibrila mucalimin hay si lam tukadaw baabti lan bari mana lama beriya jibriil tukisiya rasuulka sala allahu alay wasalam soo loogi maalintoonkoy shanta salaadood waktig awel shee tukisi bara hadana kanagadi shanta salaadood waktig aakhir shee tukisi macnaha waktig awel shee iyo aakhir shee lama beri shal tukisi axaadiis kada weriyaa kolkan shee yani waa kay marki la bari salaadi oo n horeysay salaad subax hayti horumalka tukun cilmi lambaanyi ilaa duhurka lakudeeray walailis bari salaatu duhur a lakubilaayo awalu salaatin sulliyat fi lislaam hiya duhru wa salaad islaamka horeyta oo kowtala tukadid hurahaysi wala duhur lang eriba mayba ah, liannaha yani wa kay awalu salaatin dahrat fi lislaami salaadi daahirto islamka datisakadahasin horeyta ay ahays may gadaal oo duhur weelay cilmo daraadeed saas daraadee culamada meraahena wakulu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu mardudatun laa tuqbalu lan kasto camal suubiyaw cilman inin qabna acmaalis mardudu malaqbalaw mana amayle sali fa inaka lam tusali lankilaray o kale kolka cibaadada cilmi baahanta calaa cilmin salaada tukadaas ma cilman lahaaw wali kuburaas wali kaansaxaas wali arkaan e wali waajib e wali sune e wali hay-aad shal ogaaw soomas ma aha soonka si kaansaxaw si ajarsha kabadinyi ogaaw xajyaas ma aha xajka cibaadadii camalki ogaaw islan cilmi le la siduu manaha shay kastoob calaa cilmin hakasooda manaha guursadaas ma aha cilmi shal lahaaw si bilaamaytan furaas si walkin kuhalahawaaw si kal ogaaw si bilaamaytalan dhagmo cilman lahaaw manaha bayca galaas cilmin la shay kas alaa cilmiga lafada mana diin layla kasoodo tilaabo lagaadoba yani tooshka haada diinti ilaahay haatolan baahani kolka rasuulka hada cilmi la bari salaadisi la tugdaay markaasu bacdilay salaada tugadi mana asilatun hadi asila fi ayi sanatin sanadme akram allahu tacaala ilahay karaamay hu nabiya nabaga karaamay bilisraa dheelmiyo walmicraaji korsiyo emeka karaamay fi sanati fi sanati axaadiyata cashar akramah llahu tacaala bilisra walmicraaj malisra ismaylkijed alisra huwa tawajh nabiy sala allahu alayhi wasalam laylan min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa ma almicraaj almicraaj huwa sucuudhu sala allahu alayhi wasalam korkusheegolandaa ila alcaalami alculuwi yani waa kay lendheelmi man calamahu ay bari hu anabiya salaata ay bari waubata ay bari jibriil mucalimka jibriil a bari adi yani adi saasoo kal adin culmada kabaraasay salaadisilan tukada oo gaadiya baratolan baahany alkhulaasa hadihi tan alkhulaasatu khulaaso wa fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii tumon koowaad yakram allahu tacaala ilahay karaamay hu anabiya naba karaamay bilisraa elmiya walmicraaji korsiyoolka karaamay oo hadii dhulka dhibaatada lakinjeysiri uninka ogolo maanaa unia kadabsanay ninka ogtimidalankorwelbado meel ambidi ilahay hata anderine hata malak malak jibriil hata anderaan iya rasuulka la deedin sidrat lmuntaha sidrib lilay wa yani yoolka gebiso macnaha sidrat lmuntaha meelo lilay rasuulka sala allahu alay salam deere sii gudubi lang gudubi kala wilisha malar mele hata jibriil mucalim shay haysi in la dareeri marki sidrat lmuntaha la deeri neerayni yani ana antak ega bes wa an meel lang saaxib shay kishal tabaw ma ee inta oo ku tabaasa jibriilo may an inta dhaafo karoy macnaha bes rasuulka shareediisa gudubi meelo bilaab sidrat manaa may lareyahin yoolki gaftis walalang ari maybua malag korka kooya oo meelaha dhaafawn majar malag inta kuseedayo simido kuseedayo meelo gudubawn majar mana kalku sidratlmuntaha yoolki gaftis saasalang ari meeliyadahayti rasuulki saaxibka jibril kashasaben siradiisa la korsi mana lan kale markaas kubacdi korin majar lahafudegon majar min reed meelje ilahay la og gaasi axaadiis may adayeen ilaa sabci samaawaat ilaa sidrat lmuntaha meela adegaasiye wal korweli rasulka wal ogi laakin yani wa fi masala allahu yaclam kolkan yani saaso kolkan akramahu llahu bilisraa walmicraaj wa fiha fi lxaadiyati cashara wa fiha hadi lamirka tanisa ka samey laakin hoday marki oo hawidani may hay wa fihi yara wa fihi fi lmicraaj adi wa fiha dir wa fiha fi lxaadiyata cashar sanadki tun i koowaad ye yani wa kay masalan biyo furi lagla farweli asalawaat lkamsu shanta salaadood la farweli a shanta salaadood hadlaan konton ahaayen kontonki marki onayaw may sida riwaayaatka hadda hadidka gaabiha isrida sidi makasani may bahayte rasuulka marki la dheelmi waxyaalo fara badan oo mucjizaadela kulumi yani mucjizada yani wa kay masalan ba ahay yani rasuulka mucjizaadka eedan badnaayan dheelmitaanka naftiya mucjizi kumida todoba samaawad okula dheelmadaw maanaa haya kalku marki lafardoeli kontong ahaayen may lakulumay ambid ilahiyo samaawaadka lakulumi ambid yoba dhimadeen sida axaadiisning adeyahayan samaawaadka kulkulumi naba muuse lakulumi alilay naba haruna lakulumi naba ciise lakulumi nabi ciise maaba dhimine noolba a yani samaawaadka lankorweeli miilaka lakulumi nabiy llahi ah. ibrahima lakulumi hata aadama lakulumi sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi aadam oo oh, sida axaadiiska adeye oo oh, kastaba muqaabalatan mubaasharatan kulmaayan marxaban lilay macna axaadis saxiixan weriyahay nabi shalay na dhimadila lahay haddina samaawaadka lakalakulumahay marxaban ya muxamed ay mana binabiy marxaban hadhawaaw unugeyo hadhawaaw wal rumaayo saasa lang rumaaya lilay mana sidii oo rasuulka ninka sheegay yan rumaayan un yani naba oo shaamka duugun oo baytulmaqdiska duugun samidna kalakulumi muusa dan meela kala salaamaya lilay welib la waraysadi weliba shantan salaadood usi sabab nagna ilahi iyo sabab nagadi macnaa ini shan nagadan may konton shay hoob laasi rasuulka dhaadla laakin muuse markin koya mer nabi muxamedow ana banu israail antaasaliiliyaay hatabaraay hala jaraay ma awoodan umuda daciifu umudoogi umudo damboyen konton salaad ma awoodan rabigang naway yani fasalhu atakfifatislaayo mana fudaan suaal is nagadi rabi sheeg nagadi shangal hakuridi hadanan koy hata ma awoodan banagay ilaa wedo shan hahiran marki dembi markaasay shantan mere ani baaxishooday kalku ilaahdi intaasa nagdala riday shanta gaadela mana bes shanti sidii haka gaadi merehe ilah alla subxaana watacaala marki dina la hadli may muxamado umadayna kufududahay shanti salaadood ma kama jaat fi lazali waqalala bes danay shan salaadood camaliyan ngatumahayna tawaab ahaan kontonki helaafnay man jaa bilxasana falahu cashru amhaliha lanki alxasanaad lakoyto magajar hele maha kolka shanti salaad hoob tukuto si kasta tumu ajar kontonka ajar saasa kelaas mana saasa ilahay si shantiya ninkuheli mana kolka salaada fadiladaas n qiimo badan yalagta oo yani samaawaadka lagusheen dacwatulqabaa'ili qabiilyaala an weerowkooda ila oh, diini diinkilankuweeri hada maxaluha wamabxatuha dacwat lqabaa'ili rasuulka marki guraysh kudaali qabiilki shay kudaali dacwada inshaagi kudaali ma iskidayay kolkun ini dacwada kolkun khaarijiya nadag dacwadi oo daakiliya walku noogi wali rahawna rehen wali kalena yani noog kalkun khaarijiya la bedeli kalkun dacwadi ini binaanka la gudbiyo qabiilyaalka la deersi saasaranti isbedeli macnaha adacwat daakiliya walkubay adacwat alkhaarijiya bilaawi rasuulka sala allahu alayh wasalam sunat lambiyaa saas ambiyada ilahay sunadiyo saase qoomki laakubi dhibaatintinjeesadan ameerka la sii dacwat lgabaayili nabiy llahi may buaha yani wa kaysha may ciraaga lakubi ciraagda inti akutabiya baytulmaqdis marki demba nabrud milo dabkashadi dabkaridi dabki sugaa ilaahay kubeddaadi ya yani waki masidin falastiin saldekawa baytulmaqdis ilaa marki milo lama lama lama dacwadiis lama milo baytulmaqdis iyo maka ka socdaasi mana unagows dhalini sheeni maka sheeni ismaaciil usuneka dacwad kasabiya dacwat ldabaayil dhabiilyaala nweerowkood ila diini diintilankuweeraw hada maxaluha dalla rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shaye ahaadi cashra sanawaatin tumusin iyo haadi yadcu huwa rasulka weraw quraysh an ila diini din in weraw bilimi si nuweel e warifki wa birifki si naxariisaanka weraw falama ra'a nabiy nabo marki aragay sala allahu alayhi wasalam shidata cinaadihim cinaadi quraysh quraysh mad adeegoodi dorsanaantooda marki aragi watacasubahum adkaashadiy oo aleyhi ala nabiy ka adkaadin markiis aragi wama wamancahu manca qurayshin quraysh reebawso nashra diini diinta fidiyo fidiyowsa reebayan marki aragi iyo kharaja anabiyu nabag habahi sala allahu alayhi wasalam fi sanati alcaadiyata cashar sanadkii tumi koowaad min anubuwa nabanimaduna kubilaawiya habahi ila alqabaili gabiilyaali anbahi inti roogan nagasheega gabiilyaalkaas fi aswaaqihim aswaaqi lqabaili gabiilyaalkaas suuqiyaalso meelba ganacsi meelankooya iyo anseedow nagdi watara nabiy nabag may haaday sala allahu alayhi wasalam yadcu huwa rasuulka nin weerahum alqabaail an weeraw ila diini ila dukuli diini diinta dalawshanka weeraw fa kana minhu min alqabaail qabiilyaalki may kumid haaday manga kumid haadi yarud huwa manka radiyaw raddan jawaab radiyaw radigaasoo qabiixan foolhum wa minhu min alqabaaili may kumid haaday manga kumid haadi yarud huwa manka radiyaw raddan radiyaw xasanan wanaagsan wa kana min akbaxihim akbax lqabaaili dhabiilyaalka kaanko fool humaasha badan may haadin radan min radin jawaab celiyowka banu xanifata ya haadin marki dambe langu an kusii dhahbahi jamacatu musaylimat lkazaab musaylimat lkazaab qoomki shay nimankaasa radohon unradiyen wa asila ee musanif raximah llahu may leya zala rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may haadin cashra sanawaatin tumansin iya haadi yadcu rasul rasulkan weraw qurayshan qurayshan weraw ila diini ila dukuli diin diin galowshan ka weraw bilini si nugeel en kuweraw warifki wa birifki si timriyo en kuweraw falama ra-a nabiy nabag marki aragi sala allahu alayhi wasalam shidata cinaadim cinaadi quraish quraish mad adeegoodi dorsanaanteed marki aragi wa tacasubahum tacasuba quraish quraish mad adeegoodi aleyh ala rasuulika mad adegin oo yani marki aragi wamancahum manca quraishin quraish yani reebowkood tacasub yani mad adeeg lay wa cinaad ismid lay wamancahum manca quraishin quraish reebowkooda nasra diini dinta fidyawsha kuma yani reebayan marki aragiya kharaja nabiy nabaga sala allahu alayه wasalam min sanat alxaadiyat cashar sanadka kumi koowaad min anubuwa lakaroogiya bahi ila alqabaili qabiilyaalyan bahi qabiilyaalkaasoo fi aswaaqin aswaaq lqabail qabiilyaalka suugyaalsho kasugun maylmilka ganacsadayan i ajka markian baan mila kulkulumaayo wasaara nabiy nabaga haadi yadcuu huwa rasuulka nin weeraw haadi hum alqabail an weer ila diini ila dukuli diin anka weeraw fakana minhm min algabail qabiilyaalka may kumid ahday ma kumid ahad yarudu amanka radiyaw radan jawaab nabixan hun radiyaw wa minhu min algabaili ma kumid ahad yarudu amanka radiyaw radan rada radiyaw radigaas jawaaban macnaa xasanan wanaagsan wa kana min akbaxihim abax gabaili gabiilyaalka kankafool humaasho badan may kumid ahday radan min radin radigan kafool humaasho badan banu xanifata reer banu xanifiya kumid ahden jamaacatu musaylimata musaylima jamaacadiisa alkazaabi been badneeg ahay asilat hadi asila kamsanatan sinadme dalla rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay haadi yadcuu huwa rasuulkan welaw haadi qurayshan qurayshan welaw haadi dalla rasuulu sala allahu wasalam cashara sanawaat yadcuu qurayshan ila diini biliini wrasi fi ayi sanatin kharaja nabiy bah ila gabaa'ili bah fi sanati alxaadiyata cashara wama kana yaqulu nabiy nabog ma ingaraay lahum lilgabaa'ili gabiliyaalkasoy ma ingaraay yani waa kaysa wasaara yadcuuhum ila diini anku weray diinta gala yani yaomi gulu laa ilaha ila allah tuflixu ala qoomkayo laa ilaha ila allahu indhaha libanasana limaada kanuu yaruduna caleyhi ala rasul may karadiyaayen fakana minhum man yarudu raddan qabixan wa minhum man yarudu raddan jamila alkhulaasa fi hadi sana sanadkan tumiyi koowaad carada anabiy nabag bandhiki nafsahu nafsa rasuli rasuulka naftiisan bandhiki cala alqabaili qabiilyaaliyan bandhiki fi laswaaqina haalka sugnaadeen fajaaba bacdhm bacd lqabaa'ili qabiilyaalki bacdigood ajiibeen waradda bacdhm bacd lqabaa'ili qabiilyaalki bacdigoodana radiyen raddan radiyen radigaaso gabixan foolhum bad-u islaami lansaari ansaar islaamkooda bilaawshay marki qabiilyaalki dacwadiisu anfidi qabiilyaalki qabiilku mid aye walaagoyar qalba jaleec muujiyan rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo ini diinta kofsadaan oo diinti daadadan walku bilaawdi abuurkin horey oo madina katilaalama katilaalama waay oo daarulhijra nagama doonto marka dembi oo dacwadii rasuulka oo khaarijiya najaxa doonto waato faididya ta bilawda sabuursha ta bilawde badu islaami lansaari ansaar islaamkooda bilaawshay fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii toman ilaa koowaad yagadima makata makamahagaleen sitatu nafarin ligof yagaleen sitadaasoo min carabi yasriba madina carabteed kumide eh. may hangalen liaji liajli lxaji xaj dartis iya hangalen fadaca nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahy rasulka n weri hum asitata litaasa an weri ila lislam ila dukul lislam islamka galow shay yan ka weri wa ilaa mucaawanatihi mucaawanati rasuli rasuulka n kaalmayow shay galangobodow shay yan ka weri fi tabliigi risaalati rabbi rabi rasuli rasuulka rabi shay farmiintis deertiyow shana nka kaalmayaayaan faamanuu rumaayeen liki ofdii birasuulya rumaayeen wasadaquu rumaayeen hu anabiya rumaayeen waqaaluu sikadii ma ereena fima baynahum dhadiyo ma is ereena wallahi yakadhaaradaane inahu ina nabiya nabagan kan e annabiyu nabagi waayo aladi nabagaasoo tacidu nin yabo xijartay naa unub carab ena i binabiy nabaga suge nin yabo xijartay alyahuudi yahuud nin yabo xijarti falaa tasbiquu falaa yasbiquu yahuud ay dhagnay maaun aynoo dhagnay ilayhi ila tibaacihi itibaaci nabiy naba or hawsha aynan kahormarnay yomuna kuru jarnay nabagoa aakhiru zamaan laafii doone nabagaasa rahaane reed sidi caad iyo iram silindhamaya sindhamayaan mana erjarna ninka goodi jarnay ha nabagia iliya nabagfanoysa isare macna hadalka hor bilaawnahay dhog mar marka walkiintar dhii korsida walaawda dhegasi walkiintar kalku ma isareena yosada ma kuru jarnay ha nabagi sugahaya nabagan kiiliya ha unaka kahormarnoysa isare macna sidiya rasuulka karehen walama rajacuu lidi marki nagadeen abuurkii madina kabilawday wako aas aaski oo adacwa alkhaarijiya faididii dhalati dacwada khaariji hayti faididii kudhalati may nagatay ini liof abuura ini lahelo madina tilaalka nagadan tilaalka sugahay si faafo miro dhalo marki marigi sugahay rasuulka gurudow nagad iyo asaabti gurudow nagadan walama rajacuu marki liti of nagadeen ilaa bilaadin bilaadood oo madine nagden madine ormaagmay leeri jaray yasribi leeraay madine nagden iyo dakaru sheegen ligawmin tolsho iyo sheegen dikra rasuuli rasuulku siyey una doobka haji makin bani lanku alakolongni nabi ahale sada leho diin i dacwo fige alakolongni feren qoomkia deersiyen marka deeroshe naftiisa isku faaidi leya qoomkia deersiyen wadaco un weeren hum qoomkian weeren ila lislaami unaha islaamni isin islaama eren lama lankindho ayan weero nagdi marki demb fantashara dikru dikru rasuuli rasuulka husdiya iyo faafi sala allahu alayhi wasalam fi lmuduni magaalooyinka kafaafi wa hada kan huwa madkuurkan kan e bad islaami carabi yasriba madina iyo yasribo dhaanleer jari yasribo carabteedi ansaar eh islaamkooda bilaaw sheekan haadi abuurki kabilaaw litaaskofa abuurki nagalen abuurki madina lakatilaalay dacwada islaamka tilaalanti litaaskofa kubilaawati faididi kolka dacwat lkhaarijiya faididi bilawti mana fi sanat alxaadiyata cashara sanadki tumi koowaad gadima makata maka may galeena sitatu masarin ligof ya galeen litaasoo min carabi yasriba yasriba yani waa kay masalan carabteed kumide ulidu min qabiilati lkhasraj madina dadka dega lama qeebood iyan geebsanaayen oos khasraj yalskeraay oos khasraj abnaau kaylata dogdogayli leeraay awlaadiye lama qof oo lankona osleraw lankona asrajeraw laadis dareeno badadeeno mar lama qabiil nagadeemo mana lamadi qabiil hadan isdegaalamo nagaden dafiyo nimanko yahuudaa miilaan dhaxi miilaha degen kalkun kufaa'iideysadeen lamadii qabiila isdiren caraboob yabishaysatiisina haysan deernaysaren alana yahuud saasay ka dadaalasi muslimiinta siliska dira faday yani waa kalishar likishar fadi oo yani siyo lahan deerne yani saasa ka dadaalayan kolka iskadiran boqol iyo labaatan sin iyo dagaalamaayen lamadaas gabil oo isdhardeno dogda awlaadiy leya doga dogdis awlaadi boqol iyo labaatan sin osi khasraj ayna dabkashidaay yahuudi meelan degan ti la arago ti walaago galantis oo soob galanti hoosan dhiid yahuuda kaalmayaas hataa ficliyan waaba dagaal ba la dhaaday yani yahuudiya lama qeybood yani gabiladiya lama qeybood la yahuudi nafsiya qeybood ahayen lama qeybood mayla jaraana hasraja la jiraan dheertonamay la jiraan oosa la jiraan kalkun hoob oos lakurooy yahuudiyan kaalmayaas huba siyaas anti siyaas oo deen e wadga siyowshee e. e ma eh oob nin guduwaysan dheeroyasinkubaadan ew dheeroosaasula wareegay mana walan kaalmaye dabka la shide ooba damaw la arag hadana shidaayan layo anasaan sii kaalmayaan marmar yo on kaalmayana yahuudi iska baabahaayan yo mago mago dagaalmeena layin dagaalka horre insoodo layin saasa dabkiyo hayshidaayana wedeg mana kolkan yani marki dembe nimankan a dacwadi deersiyeen ma erena dhibaatada nahaysa arag haytan islamahayhayna lankan hoobunran nibadkahelno dhii korte lankan uskuranang eranke fadaca nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shen weeri hom yani wa kay masalan sitatu nafar siya weeri ila lislam ila dukul lislam anka weeri wa ila mucaawanati mucaawanati nabiy nabag an kaalmayo sheeyanka weeri fi tabliigi risaalati rabi rabi rasul rasuulka rabi shay farmiintis deersiyo shaynan kakaalmayan taasaan kuweri faamanu jawaabfaylasiyan rumaayan isla markii bibi nabiya rumaayan wasadaquu rumaayan wa nabiya rumaayan rasuulnimadiis wagaaluu ma ereena fi ma baynahum iyo dhatiyo fi siri ma iska reena hey wallahi kadhaaradaane inahu ina nabiya nabagan kan e annabiyu nabagi lisheegayo arin alcahdiyu annabiyu nabagi la ogaaye lisheegayo nabagi akhri zaman hadeer leega jari yahuudin isheega jaran aladi nabagaasoo tacid yabooxa jartay naa unoog nin yabooxa jartay b binabiy alyahuud nin yabooxa jartay yahuuda hordhaangma eri jareena marki on dagaali walsaasa dhahdiy maroma eri jareena nabagoo aakhiru zamaan lahabidoon reer banu israail yoma ogaadi jaren naba malhabin ilaa fi banu israail lakubi jari nabayaalki hor reer banu israail nabayaalka lakubiyaay kolkuma ereen un reer banu israail osub nabayaal unlay dhalaaney yani uni dartaana nabagolaa kubidoon akhiru zamaan nabagaas rahaana ilen taarikh tawreediyo i bakiyaali ini nabagaasay dad badan gobsadaayo qabiil badan gobsadaayo dadamaayayo yani waa kagaalad la degaalamaayo yani rasuulmalxama ay degal rasul degaal rasulsha ay kolka maerena sidi caad iyo ilam lan dhamaay oo kale arabatinsa injil goyanasa era jiran kagoodii jiran nabagaasa habaadoon akhiru zamaan uni lahanoobiye malahayn manaha umawiyin caraba lahakubiye malahayniyo lakin marki dem nabag yomalakubine melakubiyey caraba lakudai kalkuntiy reed nabagi la sheegay ya iliyara noo eran falaa yasbiko yahuud ay dhagnay naa un aynin ku dhagnay ilayh la tibaaci itibaaci nabiy nabag rawsha inin dhagnay sare besid iya kurumaaye rajacuu liti marki nagdeeno ilaa bilaadin bilaadoodi oo yaman e yani waa kay masalan ba madine marki nagdeen yasribe yadakarus liti gof sheegen liqawmin qawmin nafari nafarki qoomshoon sheegen dikra rasuuli rasuulka husya iya in sheegen sala allahu alayhi wasalam wadaco n weeren hum shawa an weeren ila lislam ilaa dukul islam an ka weeren faintashara may faafay dikruhu dikru rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka husya iya faafi fi lmuduni magaalooyinka ka faafi wa hada bad egin kan e eh, wahada lbadu lay lamirka badilayn sunad wahada lbadu bilawkan kan e huwa bad egi kan e may badu islami carabiya triba madina carabteed islaamkooda bilawshay waay oo si khasraj islaamka meli kubilawdiy asila naadiya sila man kadima ay gali makata maka fi sanat alxadiyata cashar min anubuwa ay gali kadima makata sitatu nafar min carabi yasriba lilxaji maada qala rasulu sala allahu alay slam lahum fadacaahum nabiyu sala allahu alayh wasalam ila dukuli lislam waila mucawanati fi tabliqi risalat nabiy maada facaluu bacda rujuucim hal amanuu bi nacam faamanuu bi wasadauuh waqaluu fima baynakum ila akiri maada facaluu may fareen bacda rujuucim nagashadooda kadib ilaa bilaadihim nagden bada lama rajacuu ila bilaadihim dakaruu liqowmihim dikra rasuul sala allahu alay wasalam wadacown weeren hum qoomka ila lislaami oo macnaha saxaabi kasta may aragaase hadiba marba islaamo inismlfadheedane dacwadii sii fidiya mana taaso kofka islaamka dacwada lankasin bahanyi islaamka diinta ilahay fidiyawsha lankasan bahan migilkan baant asaabu rasuul migilsha bilaantiyo awlaadiyo dacwada fidiyaayen hada dacwadiyeedaha kisaabsan fidi yalan baahanya da dadka hoob islaamen waa ku qoomshoonseede dacwadiya fidiyahan isheegaha mana maada facalu may faleen bacda rujuucin nagashadooda kabacdi ilaa bilaadihim lama rajacuu ilaa bilaadihim zakaru liqowmin birrasul wadacom ila lislam alkhulaasa wa fi hadihi sanati sanadan tumi koowaad yadadima makata makamaha galay lilxaji hajan galay sitatu nafarin likof min carabi lmadina faasamuu liki biislaamen wanasharu dikra rasul rasuulka sala allahu alay wasalam husiye faafiyen fi lmadina ka faafiyen baycat lcaqabati lula baycadii baycat lcaqabat lula lray hadihi maxaluha wamabxasuha baycat lcaqabati guurti balanshe caqabadii alula hore jamrat lcaqaba lakabalantumi rasuulka yonayaw dad ansaare madiinaka koyanka balantumeen liti of dacwadi fidiyan ya may kudhalisay dad badan iniha islaamano xajki hambaansa naski demb baycat lcaqabati guurti balanshe caqabadii alula hore balanshe fi sanat alxaadi haniyata cashara sanadkii tumi lamaad iyo kadima mahagaleen itna cashar tumi lama rajula min rajulin min carabi madina madina carabtea kumide min carabi yasriba lay mana madina gidaala magalambi o dhan yasribi leraa fajtamacuu kulumen tumi lamadi gof orlaanba liti gofa firi ligofkal sii sheelen liti gofna lijaran dad kalena lijaran mana liti gof walyare kumagunahay maanta kal yani waa kay dad badan tumi lama gof ahayo dacwadii dadki madina seedeen fidiyana dad badan ha islaamen tumilama of aa rasulka ba aragaana ereg dadkan wala sheegaya unuba lakulmaana ereg tumi lamadi of rasulka meelkalakulmankalshirant oo dadhuumasha wilib fi sanati alxaadiyata cashara sanadki tumi lamaad dadi natnaa cashar tumi lamaya galeen rajula min rajul min carabi lmadina kumida tumi lamadaas cashrun min alawsi tumungnay ku ahaaden reer osiya ku ahaaden watanaanayna min alkhasraj lama qofna reer khasrajya ku ahaaden fajtamacuu lakulumeen tumi lamadi gof birasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki lakulumeen cinda alcaqabati buurti alula ulo iyakalakulmen jamrat lcaqaba jamrada lilay sadid buurood maalinta munaatanagimawm ilakalakulmen wabaayacuna balantameen cala lislaam islaamki korsheeka labalantameen bishuruudin maca shuruudin shardiyaalo maca shalalgab watusama hadihi lbayca baycadan tan ee maylka magaawey fi taarikh lislaamiyi maylka magaawey baycat nisaa baycat nisa iya lakamagaaway balanki bilaanta balanki isho oo marki dim rasuulka la bilaanta balanka lagala jari yani iya kala balantami mana baycat nisa mayb waa ini salaadi latukado lasoomo laxajiyo isaas laakin baycat rijaal may ini hublo dhaadado diinta ilaahay la difaaco lan gargaaro liaclaayi kalimat ilahi lan hoor saasay kaleeto mana kulma baycat nisa mayb wa yani tan aayad ilahay ka sheeg ay anlaa yushrikna bilahi walaa yani waa ka aayaadki horansi wed ilah inin sharay weelne walan hadne zinaysne saase likalbalantamuhay oo fidhilay ul laakin baycat rijaal may ini lagumo dacwad ilahay liaclaa kalimat ilahi dinta ilahay lakorweel mana kolka hadda baycadan bishuruu yani baycada rasuulka labalantimi baycat nisaahay wabaayacu labalantameen cala lislaam islaamka kalabalantameen bishuruudin shardiyaale kalabalantameen waa ku shardiyaalki cala an laa yushriku baycat nisa kan eh ala an laa yushriku insharig waalina bilahi ali shayan shayn sharig waalina ala an laa yushrikna bilahi shayan walaa yasrikna walaa yadnina walaa yaktulna awlaadahuna ila aakiri aayaati kiyu kolkun ala an laa yushriku yon lawidaajin bilahi ali shayan shayn lawidaajin ilahay bes elay waaxid nimadis dhiran walaa yasrigu walnan hadn walaa yaznu waanan zinaysan walaa yaktulu waanan dilna awlaadahum awlaadiyan diln walaa yaatu n lakoyna nab n been abuurasha n yaftaruna iyo been abuurdaan butaanka bayna aydihim ortiyo iyo arjulum dhugayaalsho nabdasyo ku been abuurdaan walaa yacsu yon caasin fi macruufin winaad naadisan ka caasin fain ofaw hadii oofiyaan oo shuruudadan yolkiri oofiyaan maha abaalgud may lahaadaan abaalgudka inkuwina iya lahaadayan falahuma aljanatu jeli lahaadayan sishelnkeaan oo edkaalan eh ala ina bidca bidcat allahi yani yani silcat allahi hiy algaaliya ilahay badicadiis gaali waa jino jini helaayan wain asaabu hadii asiibaan min dalika almadkuuri kan hadi la sheegi shayan shay asiiban laakin mayla kureebe ayra shirki shirkin hayn shirka hoob lanka asiib afyawmule laakin shirka walyakuer hadii shay asiibano masalan walhadaano walzinaysidaano waldilaano ben abuurshilakooyan maha markaas fa amruhum taxta mashiat illahi galaay faamruhum amarkoodi ila llahi ilahi haad mufawalun ila llahi ilahi mashi taxta mashiat illahi galaayan dembe malan kufriya lanka dembe samay laakin shirke ooba koy besucafa majar inshaa ilahay hadi doono afara huwa ala dhaafe wa inshaa huwa ilahay hadi doonon cadaba huwa ilahay cadaabe taxta mashiat ilahi kajaraan mana balankaasa sardagaas firiden walama rajacuu marki nagadaan ilaa bilaadi magaalooyinkooda nagadenha arsala rasuul kal ilama qof ogda dad kalena madini lan oo muslimiin mayn bahaden kalkun dacwo lan anfidi insheeg mucalima lan waako walama rajacuu marki nagaden ila bilaadin bilaad lcarabi carabti bilaadood ang nagadan madina ang nagadan ya arsala rasul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay diri macahum maca tama cashar tumi lamadi kof nacasho manga diri yucalimuhua manka iyo barahum iyo baraw alislaama baraw wayufaqihu fahamsiyahum iyo fi diini diinka fahamsiyaw man huwa muscab bnu cumer wa lanki o lan diri mayb wa mucalim mucalim lmadin muscab bnu cumer wa kana yusama almugri mucalimki yalera mana almugri mqri macalimi ra macalim ilra yani wa oo kale mqri lera mana iyo ustaad ustaad manaha yani kalima oo gadaala kudarasila yani wa ki masalan ba mqri yalera mqri macalimki macalimki madina dinta fadiya safiru hadi uma walere mana muscab bin cumer ahi safiru hadi uma danjirigi oo landiraw oo mil dacwo dinka fadiya landiraw asafir maylere almuslix bayn alqawmeen lamadan qoom lanabsiyo lanka hagaajiya lankase safir kalkun safirki oo muslimiinta horey muscab bin muscab bin cumeer ahay diinta dacwada meelo kafigiy nag fain waafaqu yani saas wa mahi wayuwafiqu faintashara alislaam islaamkia faafi bisababihim sabab isna cashar sumi lamadi koof sabab ya islaamki madina ka faafi hataa lam yabqa baytun boos ambaagaan booskaas oo min buyuut lmadina madina boosiyaalsha kumid ah ila wa fihi fi lbeyt beytka dishay kasugnaadi dikru lislam islamka sawshay dacwadii khaarijiya kalku miri dhali abuurki liti abuurumen si habahi hasii bahi fidi kalkun waa kay laamushia kalkun laharsadahay fi sanat alxaadi cashar sanadki tum iyo leelama qadima tana cashar tum ilamiya galan rajula min rajuli min carabi lmadil kumide cashru min alawsi wa tanaani min alkhazraj faijtamacuu birasuul iya lakulmeen sala allahu alayh slam cinda alcagabati guurti alula horiya kalakulmeen wabaayacu labalantamen cala lislami kalabalantamen bishuruudin shardi ariya kalabalantame watusama hadi lbayc maylka magawe fi taarikh alislamiy baycta misalka magawe may shuruudad waato cala an laa lagudaajin bilahi lishayan shayn lagudaajin walaa yasrigu yonhano walaa yaznu zinaysan walaa yasulu ndiln awlaadam awlaadi ndiln walaa yaatun lakoyna bibutaanin nafan lakoyn butaankaasoo yaftaruna yo ben abradan butaanka bayn aydihim gacmahooda iyo arjuli nugyaalkooda labnatiyo kubeen abunubaayan walaa yacsaw yon caasina fi macrufin wanaagan ka caasin yani yacsaw fi macrufin tataas maylin lajeede horta rasuulka sala lahu alay salam walmacrufan hayna dadma faraw kolku ncaasine macrufan ka caasin markililey yani rasuulka bacdishe may koe dadkane koe yoon amiir nagdaayan dadkiyo hay hadii lang walmacrufan hayna dad faraw nagdan macruf oo beyin walka malka caasiya lakin macruf mee walmunkar hadi dad faran markaas malka cadiya markaas dadka kala langajes ma rasuulka macruf walang hayni dad masra walaa yacsuya ngaasin bi macrufin walaan kaasin fain ofo hadii oofiyaan falahum yomay abaalgud aljanatu jana iyo lahin dheer o sende gurisha kadhahayaan oros dhadiya diyaar biyooshe webe afarka webe maraayaan jana may lare beer sende horheed wal kasta kasta lakelaw oo meel kala nadinin dhatiya beerta dhatiya guriga biyogolefad yani wa kay afarweb maraayan ko malabe ko caane koy bie yani noocnooc maraayan jinadaasa lahaadeen wain asaabu hadii asiibaan min dalika almadkuuri madkuurkaas shayan shay asiibaan laakin hayra shirki shirkinan hayn ala anlaa yushriku bilahi shayan al shay asiibaan kolkin shirka ma shirka makajan shirka ma walkal hadii asiibaan masalan manu aadam dembi kadhiyo dhikon wal hadaano zina sameeyano wal been abuurishi walfaasa in lakooyaan markaas maaha markaas fa amruhuma markood hadii shirka banghayni arankala sameeyaan inti hadi la sheegay likureebi hadi wal a sameeyaan fa amruhum amrulqawmi qoomkaas amarkood ilalah ilahi inti ka ahaado in shaa huwa ilahi hadii doono asara ilahi dhaafa ilahay lan dembi sameey hadi fada isku dhaafo ko maanaa dembiga marki lileey laali lanki dembi suubi cadaabka saliye hoob leer tuman qofood dembigi suubayaano ko cadaabki lakufuli horta cigaabki walheli lankomalkufrin hanka ilahay isku dhaafo kor hadii fadaw mana ma kuli shay in la cadaadaw lem hadii fadaw isku dhaafo kor ilahay insha ilahi hadi doon cigaabkin walheli ilahay lankisugu sugo wel cigaabkasalagelemerha sumunki gof oo dembiga sameyn kooshohoob cigaabka la geli horta cigaabka la sheegay in walheli han kalen isku dhaaf wela kor ilahay hadi kalen kuli sho cadaaban wela kor ilahay insha huwa ilahi hadi doon afara huwa ilahay dhaafay lanki dembigaas sameeyin dhaafay shirku boon waisha hua ilahay hadi doonona cadaba ilahay cadaabe abaalmarinti o lasilanki dembida samey marki oo kalku yani baycat nisa tangalere mana walama rajacuu marki nagaden qoomka ilaa bilaadi bilaadilqoomi nagadenga arsala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul diri macahum maca alqoomi qoomki macaso la diri manga la diri yucalimuhu manka barahum qoomka baraw alislaam islaamka baraw wahuwa musab bin cumer wa wakana yusama almukri mucalimki wayufaqih huwa manka fahamsiya hum goomki fahamsiya oo quraysh oo reer madine si dini diinta fahamsiya faintashara islaamu islaamkia faafi bisababihim sabab yani itnaa cashar tumi lamadi gof sababkoodi islaamki kafaafi hataa lam yabdan bagan baytum gurin bagan min buyuti madina madina guriyaalsha kumid bagan ila wafihi fi lbeyti beytka fishay kasugunyi dikru islam islamka soji madina o dhan islamki kolkun kafaafi wa asilatun hadi asila man kadima ay gali fi sanati thaniyata cashar ay gali itnaa cashara yani kadima itnaacash rajula min carab madina hal ijtamacuu birasuli rasulka lakulmeena nacam faijtamacuu birasul sala allahu alayh wasalam cinda alcadabati lula yani wa ki masala saas wa may cala ayi shayin baayacu may kala balantamen baayacu ala lislaami bishuruudin maada facala macahum rasul rasulka may fali xiina waktigii xiinama waktigii rajacuu naglaayeen walama rajacuu ila bilaadin arsala macahum arasul man yucalimhm alislaam wayufaqihum fi diin wahuwa muscab bin cumer alkhulaasa fi sanat athaniyata cashar sanadki tum ilama gadimatan cashar tum ilamaya galeen rajula min rajuli min almadina madiniya ku galeen fabaayaca rasul rasulka labalantumi sala lahu alayه wasalam hum itna cashar cinda alcagabati guurtadka labalantumi farajacu nagden wanasharu fidiyan adina diintiya fidiyan fi lmadina ka fidiyan alcagabat thaniya midaagi daladi kalku dad oo todobaatan qof e oo muslimiin ee madina kukooi doonaan sanadki dem wallahu aclam